alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w sala allahu cla muxamadi wcala aali muxamed alqaacidatu alhaaminatu walkhamsuun waa qaacidada siddeed iyo kontonaad ee ka mida ah min alqawaacid walusuul aljaamica alxukmu yaduuru maca cilatihi hubuutan wa cadaman alxukmu xukunku yaduuru waa wareegayaa maca cilatihi ciladiis iyo sababtiisuu la wareegayaa hubuutan xaal ay markaa tahay cilladu mid joogta wa cadaman iyo xaalay cilladu tahay mid maqan cillada waxaa loo jeedaa waa sababta uu xukunku ku xidhan yahay baa cillada loo jeedaa culammada qaarna waxay yidhahdaan cillo iyo sabab waa isku mid oo waxay yidhaahdeen waa mutaraadifaan laakiin sida saxiixa ah waa inay kala khaasan yihiin oo caam iyo khaas ay yihiin yacni cillo kasta sabab waa tahay laakiin sabab kasta cillo ma aha waayo cilladii waxaa loo shartiyaa munaasaba xikmad keensanaysa in xukunka lagu xidho waa inay ku sugan tahay sababtaas markaasaa waxaa la odhanaya waa cilla waa cillatulxukmi saasaa la odhanaya marka xukunka iyo cilladu way isku xidhan yihiin haddii cilladu ay joogto sababtaa xukunka keensanaysaa ee sharcigu ku xidhay markay joogto xukunku wuu joogayaa sababtaa uu sharcigu ku xidhay xukunka markay maqan tahayna xukunku waa maqnaanaya markay cilladaasi maqan tahay xukunku waa maqnaanaya axkaamta shareecadu waxay u badan yihiin waxyaalo markaa mucallalah oo la tacliiliyo oo xikmada sidaa loo yidhi la garanayay u badan yihiin bacdulaxkaam oo aan la garanayn sababta sidaa loo yidhi aynaan fahmaynin waa jirtaa ama xikmadda ku jirta aynaan garanayn waa jirtaa laakiin axkaamta saasi ma badna fuqahaduna waxay yidhaahdaan axkaamta aan xikmadda ku jirta aynaan inagu fahmayn oo aynaan garanayn tacabudi bay ku itlaaqaan oo waxay yidhahaan bes waa laynagu addoonsaday haddii lagugu yidhaahdo maxaa salaadaha qaarkood afar afar ragcadood looga dhigay salaadda maqhribna saddex ragcadood looga dhigay salaadda subaxna laba ragcadood looga dhigay rukuucaha salaadaha maxaa looga dhigay markaa ragcaddii kastaba rukuuc keliya loogu yeelay sujuudahana labalaba looga dhigay adkaaraha la akhrinayo maxaa marka waxa weeye tan loogu sunneeyey in dikriga noocaasa la akhriyo xaaladda caynkaasna dikriga saasa la yidhaahdo wahaakada salaadda duhur maxaa loo waajibiyey markay qoraxdu zawaalka gaadho oo samada bartankeeda ay ka iilato salaadda marka maqhribna markay qoraxdu dhacdo maxaa loo waajibiyey wahaakada ashyaada noocaasa marka lagu weydiiyo waxaad odhanaysaa waa tacabudi yacni xikmadda ku jirta cadadadaas iyo awqaadda taxdiidkooda khalqiguma garanayaan bes waa laynagu addoonsaday oo allah baa sidaa inagu addoonsado inaga dalbay keliyuun baa la odhanaya xikmadda ku jirtaa midaynu fahmayna maa laakiin laabudda xikmadii waa ku jirtaa wa rubbamaa yucwisuna atilaacu lakinahu laysa lahu imtinaacu waxaa laga yaabaa xikmadu inay inaga qarsoonto xukmi ku jirtaa laakiin macnaheedu ma aha xikmaddii hadday inaga qarsoonto aynu garan weynay inaanay xikmadii ku jirin maaha laabudda xikmadii waa ku jirtaa oo wax kastuu ilaahay samaynaayo iyo wax kastuu sharciyaynaayo yani xikmaa ku jirtaa bixikmaanu u sameeyaa biduuni xikma iskama sameeyo laakiin xikmadii wakhtiyada qaarkoodna khalqigu waa garanayaan xikmadda sidaa loo yidhi ama loo sharciyey wakhtiyada qaarkoodna ma garanayaan marka marka aynu garan weynay xikmadii maaha inayna xikmadii ku jirna waa ku jirtaa warubbamaa yucwisna aطilaacu lakinahu laysa lahu imtinaac inuu inay seegtaa laga yaabaa inaynu xikmadii daalacanno aynaan arag laakiin ma aha inayna jirin haddaynu daalacan weyno haddaynu xikmaddii garan weyno inagu arki weyno ama inoo muuqan weydo inayna jirin ma aha ee xikmadii way jirtaa walow innaga haba inaga qarsoonatay axkaamta badankoodu waxay u badan yihiin axkaam mucallala oo cillo iyo xikma ay ku jirto yacni aynu idraakaynan u jeednaa xikmada iyo cillada axkaamta badankooda waa axkaam mucallala oo xikmadda iyo cillada ku jirta ay khalqigu fahmi karaan oo ay garan karaan marka axkaamtaasi waxay ku xidhan tahay cilladaas ayay ku xidhan tahay xikmada iyo marka cilladana culamada qaar waa kala farqiyaan oo waxay yidhaahdaan xikmaddu waa tii aawadeed yacni marka xukunka loo sharciyey cilladuna wuxuu noqon karaa manaadka uu ku xidhan yahay buu noqon karaa ee madinnada u noqon karaa xikmadii wahiya alatii min ajliha alwasfu jara cilata xukmin cinda kulli man dara yacnii xikmada waxaa la yidhahdaa waa tii cilladu cillo u noqotay sababteeda masalan oo kale safarka inagii hore u soo sharaxnay rukhsada safarku waxay ku xidhan tahay oo xikmada ku jirta ay tahay rukhsadaas waa lirafci lmashaqa mashaqada in la rafciyo xikmadu waa taas laakiin mashaqadii la rafcinayo mundabid ma aha dadka nisbadooda isku khilaafaysa yacani dadka qaarkood nisbadooda wax mashaqo u abaan mid kale u ahayn marka waa iskhilkhilaafaysa dabeedna waxa weeye wixii madinnada xikmada u ahayd ayaa markaa xukunkii lagu xidhay madinat alxikma wixii ahaa in alxikmata idaa khafiyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha madinada xukunka lagu xidhayaa cilladii buu noqonaya xikmada aawadeed cilladu cillo u noqotayna xukunkana loo sharciyeeyna xikmadii buu noqonaysa marka farqi baa udhaxaynaya xikmada iyo cillada markaa udhaxaynaya almuhim axkaamtu waxay ku xidhan tahay yacni markaa cilladay ku xidhantahay alxukmu yaduuru maca cillatihi hubuutan wa xukunku wuxuu la wareegayaa cilladiisa la jirkeedu la wareegaya markay joogto iyo markay maqan tahay midoonba xaalkay joogto iyo xaalkay maqan tahayba cilladu la wareegaya markay eh, cilladu joogto xukunku inuu joogayo waa garanayna oo mar kastoo cilladaa la helo xukunkaasi waa imanaya masalan nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu nahiyey ghararka nahaa can bayci algharar iibka kadinta ayuu markaa nahiyey waxaa la odhanayaa mawdic kastoo gharar ku sugan yahay wuxuu noqonayaa midaan bannaanayn waa caam cilladu hadday caammo tahay xukunku wuxuu noqonayaa caam cilladu hadday khaaso tahayna xukunku wuxuu noqonayaa khaas waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha laakinaha laa takhrimu yacani waa dhacdaa cilladu xukunka inay khaas yeesho hadday tahay cilladu cilla khaasa xukunkuna wuxuu noqonayaa bixasabiha oo isaguna khaas buu noqonaya haddii waxa weeye cilladu ay noqoto cilla caamma xukunkuna wuxuu noqonayaa xukum caama buu noqonaya xukum caama ayuu noqonaya marka kararku waa cilla yacni caama saas aawadeed bayc kasta oo uu ku jiro kararku wuxuu noqonayaa mid muxarama oo aan bannaanayn axaadiis kale nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu nahiyey qishka oo wuxuu uhi man khashanaa falaysa minna kii kish nagu sameeyaa oo naqishaa nagama mid ah wax daahirkiisu salaamo yahay wax markaa ceeb yacni markaa le inuu dhex geliyo ama ku qariyo ama wax la mida ama khiyaano markaa uu ku sameeyo shaygii ashyaada noocaasoo dhan waxay soo gelayaan kishkii waxaa la odhanayaa mawdic kastooo khish ku sugan yahay wuxuu noqonayaa muxarab mid aan bannaanayn oo kishku waa mid aan jaa'is ahayn oo aan bannaanayn yacni baabkay ku soo aroorto keliya maaha waa baab kasta waxaa soo gelaya xataa mucaamalaadka kale waxaa soo gelaya ceebaha dadka loo qarinayo yacni waxaa weeye hadduu markaa ninkii doonaayo inuu gabadh guursado oo gabadhii markaysaga ay ceeb leedaho maciibo tahay ama junuun ama waalli iyo wax la mida ku sugan yihiin ama xanuun khatari ku sugan yahay oo kale aan lagula noolaan karin in loo qariyo aan loo sheegin waxay soo gelaysaa min qabiil eh, ish bay soo gelaysa ish ayay soo gelaysa qofkii waa in bayina loogu sheega hadduu doona ha ugu bareero hadduu doonna yaan ugu barheerin yani waxa weyaan waa mid ay markaa nasiixadu saas keensanayso waxaa soo gelaya imtixaanaadkii eh, in ish lagu sameeyo waa mid marka muxarama waxay soo gelaysaa man hashana falaysa mina ayay soo gelaysa waxaa soo gelaya cid bidca iyo baadi ku sugan tahay in waxa weeye dadka loo qariyo oo markaysa la ka faa'iidayso yacni waxa weeye iyadaan lagu baraarujinayn waxa marka markaysaga uu ku qaldan yahay ama markaysa markaa abaatiisha marka uu qabo yacni waxa weeye dadka waa ku kedsoomayaan waa nooc qisha haatay culammadu odhan jireen yacni ahlu sunnati nasaxa wa ahlulbidaci khashasha yani ahlu sunnuhu waa nasaxa waa dad waxa weeye nasteexeeya oo bimacnaa xaqa bayaamiyo sheega yani waxa weeye diintii aan waxba qarin wa ahlulbidaci khashasha waa khishki hashasha markay culammadu leeyihiin waxay u jeedaan yacni bidiciiyo baadidii bay qarinayaan yacni marka sunnadii iyo xaqii ma bayaaminayaan sunnadii iyo xaqii ma bayaaminayaan baa loo jeeda marka mawdic kastay ku sugan yihiin yacni khishka ama qararku wuxuu noqonayaa mid marka mamnuuca ayuu noqonaya mid mamnuuca ayuu noqonaya wayasaluunaka can ilmaxiid qul huwa adan faactazilu annisaaa fi lmaxiid yacni waxaa lagu xidhay xukunkaas yacni xaydkaa lagu xidhay mar kastuu xayd joogo xukunkaasi waa ka dhalanaya factazilu nnisaaa fi lmaxiid yacni saasuu noqonaya dhibta markaa la sheegayna wuxuu la wareegayaa yacni wujuud alxayd wa kadalika waxaa kaloo la mida dhiigga nifaaska isaguna la mida marka labada mid walba yacni waxa weye waa adan waa dhib waa mid dhib u saaxiiba waana mid marka laga dheeraanayo yacni markaa galmada laga fogaanayo oo aan lala imanayn wax galme la yidhahdo intuu joogo aan lala iman wey yani alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman waxaa nabiga la weydiiyey sala allahu aleyh wasalam bisadda iyo waxa weeye hambadeeda waxay afka geliso oo kale markaasaa nabigu wuxuu ihi sala allahu aley wasalam innaha laysat binajas nijaas ma aha innaha min altawaafiina calaykum waaltawaafaat waxay ka mid tahay kuwa marka idinku wareegaya ayay ka mid oo bimacnaa guriga kama dhammaato weelkii bay dhex wareegaysaa marka yacni waa idin dhex joogtaa facallala bikasrati dawaraaniha wa taraddudiha cala annaas warwareeggeedu inuu badan yahay baa sababtii laga dhigay loo cillaynayey inay nijaaso ahayd iyo wa taraddudiha cala annaas iyo ku noqnoqodkae dadka u soo noqnoqonaysaa inay fara badantah wa cidami almashaqati fiiha low najasat yacnii iyo waxa weeye mashaqadiiyo dhibaatadu inay weynaanayso hadday markaa nijaas noqon lahayd fadalla cala anna haada haabitun lahaa wuxuu kaasi ku tusinaya inuu arrinkaasi u sugan yahy marka cilladii waxaa laga dhigay nijaas ma aha nijaas ma aha markii la sheegay waa xukunkii isagu xukunkii waxaa la yidhi nijaas ma aha markii xukunkii la sheegay cilladii waxaa loo sababeeyo cillo looga dhigay innahaa min altawaafiina calaykum waaltawaafaat sababtay nijaas u noqon weyda waa taas waayo xukun haddii la sheego oo laga dambaysiiyo yacni inna ama anna ama fa inna ama li'anna waxaa laga qaataa cillo xukunka la soo sheegay waxaa innada ka dambeeya ama annada ka dambeeya ayaa sabab u ah nijaasu waxay u noqon weyday inay dadkii iyo gurigii aad ugu wareegayso marka hadday najaaso noqon lahayd mashaqaa ka iman lahayd weel kastay marka afka geliso in la yidhahdo waa nijaasa maydha taasaa ka dhalan lahayd taana cusri iyo mashaqaa ka iman lahayd shareecaduna waa sahli ina addiina yusrun walan yushaadda addiina axadun ilaa halaba marka maadaamay saas tahay sababta loo fudaydiye waa taas waxay culammadu ka qaataan cillo inay tahay arrinkaas wax kastoo yacni markaa ku warwareegga iyo dhexjoogga guriga ay ku badan tahay iyo afgelinta weelka uu afka geliya ay badan tahay in layska ilaaliyaana ay adag tahay haddii la yidhahda najaaso weeyaanna dhibi ka imanayso waxaa la ilxaaqinaya markaa bisadda ahlucilmigu waxyaalaha haleeshiyeen waxaa ka mid a ah jiirka jiirku gurigii isaguna waxa weye waa joogaa waa dhex wareegayaa weelkiibuu gelayaa iska ilaalintiisu waa adagta iska ilaalintiisu waa adagta waa min aawaafiina calaykum aawaaf cillada caamma ah maxaanu yidhi cilladu hadday caammo noqoto xukunku maxalku ku sugnaa cillada ka caamiyeelaysa oo ka ballaadhinaysa xukunkani wuxuu ku soo arooray bisad laakiin tacliilka loo cilleeyey inay najaaso ahayn ma cilla caamma mise waa cillo la eg yacni xukunka keliya masalada ku saabsan maya maxalkoo keliya ma la eke waa ka guda ballaadhan yahay maxalkii maadaamuu ka guda ballaadhan yahay oo cilladii ay caammo tahay xukunkii wuxuu noqonayaa caam bixasabi cumuumi alcilla cilladu siday caammo u tahay baa xukunkuna caam u noqonay waqad tukhasisu waqad tucammimu liasliha cilladu waa dhacdaa xukunka inay khasisto oo takhsiis ku samayso oo maxalku ku sugnaa maxal ka gaaban yacni markaa ay ku koobto wa qad tucammimu inay caam yeeshaan laga yaabaa oo maxalku xukumku ku sugnaa maxal ka ballaadhan yacni cilladii maadaamay caammo tahay inay gaadhsiiso waqad tukhasisu waqad tucammimu liasliha waa maxalkii xukun ku sugnaa laakinaha laa takhrib inay burisaasay suuragal maaha inay cilladu xukunka khaas yeesha hadday khaaso tahay waa dhacdaa inay xukunka caam yeesha hadday cilladu caamma tahayna waa dhacdaa oo asalkiisa ka guda ballaadhisaa laakiin inay burisaa oo ibtaal ku samaysaa ma suuragal ah hadda waxaa weeye waqad tucamimudii weeye tani innahaa min altawaafiina calaykum altawaafaat waa cilla caamma oo maxalka xukunku ku sugan yahay ka caamsan oo ka guda ballaadhan maadaamay sidaas tahay wuxuu noqonayaa wax kasta oo yacni markaa daabitkaasi ku rumoobaayo waa ka imanaysaa marka waxay arrinkaas saas aawadeed jiirkii hadduu weelka afka geliyo shidda kuma sugna najaasana maha innahaa min altawaafiina calaykum altawaafaat haddaad tidhahdo sawta xadiiska ku soo aroortay jiirku hadduu markaysaga weelka ku dhaco isagana waxa weeye tuura inta u dhowna ku tuura kaas waxaa laga hadlayaa waa mid ku dhintay tanajasa bilmowti geerida uu dhintay buu nijaasoobay yacnii geerida uu ku dhintay ayuu ku nijaasoobay waana tan markaysa marka waxaan xadiidku markaa sheegaayo saas tilmaamay laakiin ma tilmaamayso qabla almowti inuu nijaaso ahaa tilmaamayso masalada noocaasana culammadu saasay sheegeen hadday shaaficiye tahay iyo hadday xanafiye tahay iyo hadday khayrkood tahayba waxa uu ilaahay yidhi wa yuxillu lahum alطayibaati wa yuxarimu calayhim alkhabaa'is ilaahay wuxuu yidhi nebiga markuu sheegaayo sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu u xalaalaynaya waxyaalaha tayibaadka wanwanaagsan wuxuuna ka xaaraantinimaynayaa waxyaalaha khabaa'iste xunxun buu ka waxaa laga qaadanayaa yacni xalaalayntu inay tayibnimada ku xidhantay xaaraantinimayntuna inay khubsiga ku xidhantay markaa sidaas aawadeed shay kastaoo khabiis ah wuxuu noqonayaa shay muxarama shay kastoo tayibina wuxuu noqonayaa markaa waxaa mid yacni markaa xalaaloo bannaan saas iyadaa buu noqonaya waa dhici karta ashyaada qaarkood in dadka qaar yacni ay u daahiri weydo oo ay u muuqan weydo waxaan ma dayib baa mise waa khabiis laakiin waxa weeye qaacid ahaan waxaad ogaataa shay kastooo tayibi inuu xalaal yahay shay kastooo khabiisina inuu xaaraan yahay saas yadaa ogood khubsiga waxyaalaha lagu garan karana waxaa ka mid ah inuu dararkiis iyo dhibaatadiisu ka badan tahay manfacadiis maa kahura dararuhu cala nafcihi fahuwa xaraam culammadu qaacid ahaan waxay yidhahdaan wax kastoo dhibtiisu ka badan tahay dheeftiisa shareecada wuxuu ku noqonayaa xaaraan midaan bannaanayn marka waxaa la eegayaa shaygani ma mudir baa ma shay dhibaatalebaa baa yacni ma shay dhibtiisu khaalis tahay oo saafi tahay oo aan manfacaba lahayn miya mise qadar yaroo manfacaa waa leeyahay ee dhibaatadaa ka badan waxay noqonaysaa hadduu dararkiisu darar khaalisa yahay aan manfac ba u helin ama uu yahay darar raajixa oo manfaco waa leeyahay laakiin dhibaatadaa ka raajixo ka miisaan badan oo ka badan wuxuu noqonayaa mid muxarama oo bannaanay khamriga khamaarkaba waxaa loo xaaraantinimeeyey waa inay dhibtoodu ka badan tahay dheeftooda yas'aluunaka can alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihima culammadu waxay ka qaateen qaacidada ah maa kahura dararuhu cala nafcihi fahuwa xaraam waxay dhibaatadiisu dheeftiisa ka badan tahay wuxuu noqonayaa xaaraam buu noqonaya midaan bannaanayn ayuu noqonaya allah wuxuu yidhi walaa tu'tuu sufahaa amwaalakum alatii jacala allaahu lakum qiyaaman marka sufahada xoolihiinna ha u dhiibinoo ha siinina idan waxaa laga qaadanayaa safah mar kastoo la helo inuu xajriga imanayo ruuxa laga qabanayay xoolaha sabab kaloo axaadiistu ku dartayna waa jirtaayo hadduu muflis noqdo in la xajrinayo markaa sidaas aawadeed xajrigu ruuxa tasarrufka laga xidhaa oo xoolihiisa laga qabtaa oo loo hayaa waxay ku xidhan tahay muflisnimo oo axaadiistu markaa sheegtay iyo safah oo aayaddu sheegtay marka cid kasta oo safah ku sugan yahay oo caqligiisu aanu ku fillayn oo tasarrufka wanaagsan aan ku hanuunayn hadduu waalo yahay hadduu sabi yahay hadduu markaysagaa ruuxan caqligiisu dhammaystirayn marka uu yahay oo yacni marka iska mactuuha oo yacni tasarrufka aan hagaajin karayn ee xoolaha lagaba sasaban karo ama xoolihii iska daadaadinaya yacni saasoo kale uu yahay waa in xoolihii laga qabtaa waa in loo hayaa wuxuu u baahan yahay waa in laga siiyaa wixii kale waa in laga qabtaa yacni ciddii tidhaahda waxbuu i siiyey iyo yacni wax la mida lama aqbalayo mid la dhegaysanaya ma waxba bixin karaa la odhanay ruuxan yacni waxbuu i siiyey ma suuragal aha wax lagaa yeelaya ma aha waa maxjuur yacni waxa weeye waa noocii la yidhi xoolaha markaysa markaa ha siinina oo ha u dhiibina wuxuu isagoo shaksi ahaan u baahan yahay uun unbaa laga siinaya calaa kulli xaal xukunku saasuu ula wareegayaa cillada ula wareegaya waxaa la mida ah masalada ku saabsan khamri ayaa iyadoo asbaab aan lala imanin waa isbedelay oo khal buu noqday istaxaala binafsihi yacni marka uu khalka noqday waxay noqonaysaa xukunkii khamrinimada inuu ka baxay hadday tahay xaaraannimadii uu xaaraanta ahaa hadday tahay iibkiisu inuu khamriga xaaraan ahaa yacni waxaa la odhanayaa hadda khamri ma aha waa khal waa la iibin karaa waa la cabbi karaa waa la haysan karaa jamaahiirtu waxay qabaan khamrigu inuu nijaas yahay jamaahiirulculamaa baa qaba marka xukunkii najaasanimada marka ra'yiga jumhuurka lagu socdo najaasanimadii waa ka baxaysaa wuxuu noqonayaa mar hadduu khal noqday binafsihina uu ku noqdo cidi aynay asbaab iyo waxba ula imanin wuxuu noqonayaa mid daahira buu noqonaya khamrinimadii markay meesha ka baxday axkaamtii khamrigu lahaa waa inay meesha ka baxdaa alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman masalan waxaaba la haystay khal khalkii sidii loo haystay unbaaba waxaa la arkay khalkii inuu isbeddelo khamri noqday axkaamtii khamrinimaa ka dhalanaysa waayo khamriyadii maadaama laga helay oo uu noqday muskir waa in axkaamtiisina raacdaa alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman marka istixaalu markii hore khamri ku noqday marka dambena istixaalo isbeddeluu isbeddelay ayuu khal ku noqday mar walba wuxuu noqdun baa la eegaya waxaanse bannaanayn khamrigii in la yidhaahdo asbaab baan samaynaya uu khal ku noqdo sida waxa weeye hadduu hadh yaalay bacad baan dhigaya ama bacd hadduu yaalay hadh baan dhigaya ama waxbaan ku ridayaa dabeedna uu isku beddelayo waatii nabiga la weydiiyey sala allahu alay slam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey can ilkhamri tutakhadu khallan qaala laa yacnii khamrigii ma laga yeeshaa khal oo bimacnaa farsamo uu khal ku noqdo ma la sameeya markaasuu nebigu yidhi sala allahu alay slam laa maya fuqahadu waxay yidhahdeen taa la diidayaa waa marka asbaab lala imanayo laakiin yadu hadday sideeda isu beddesho ishkaal ma leh in waxa weeye markaa yacni khalkaas la isticmaalayo ishkaal ma leh laakiin ta la diidayaa waa in farsamo lagu khalaynayo lala yimaado taasaa la diidaya laakiin markanu iskii u noqday khal isugu beddeley ta noocaasi markaa noqon maayo mamnuuc waayo markii horeba khamrinimadu asal may ahayne dee wuxuu isku beddelay oo ku yimi istixaalo oo khamrinimada isu beddelay istixaaladaa markii la helay wuxuu noqday khamri hadduu tii marka waxa weeye uu iska bedelo yacni waxay noqonaysaa uu khal noqdana in khalnimada lagula mucaamilo oo khal inuu yahay yacni loo ictibaariyo marka baabkan waxaa soo gelaya calaa kulli xaal axkaamo badan yacni ayaa soo gelaya axkaamahaas waxaa loo eegayaa uun cillada uu ku xidhan yaha loo eegaya suurada haddaba marka hal masale in aad u sharxnay waa masalada ku saabsan wujuudan cilladu markay joogto xukunku waa joogaya cilladu markay maqan tahay xukunku waa maqnaanayaa tafsiil baa ku jira tafsiilkaasi wuxuu yahay xukunku ma cillo keliya lahaa mise cilal mutacadidoo marba midi keensata lahaa hadduu cillo keliya leeyahay aanu cillo labaadba lahayn marka cilladaa la waayo keliya uu xukunku leeyahay waa in xukunkiina la waayaa waayo cilladaasuu ku xidhnaa cilladiina ma jirto waa xukunka cillo keliya leh cadaman waa iطlaaqeeda amaa xukunku hadduu markaa leeyahay cillooyin kala duwan ama sababo kala duwan oo marba midi keensato hadduu leeyahay midi inay baaqato kama dhalanayso ilaaba ilaa xukunku inuu baaqdo oo sababtani hadday baaqato waxaa dhici karta sabab labaadoo keensataa inay keensataa dhici karta masalan weyse jabku wuxuu leeyahay cilal kala duwan oo wixii sabiilooyinka ka soo baxaa weysadii waa jebiyaan hurdadii weysadii waa jebisaa taabashadii dumarka la taabanayey culammada qaar siday qabaan marka lagu socdo weysadii way jebisaa raajix hadda kama hadlayno raajixii maryo hilibka geela haddii la cuno weysada wuu jebiyaa yacni culammada qabta qowlkooda marka lagu socdo maana ka saxiixa marka asbaab kala duwan baa keensata weyse jabkii haddii la waayo sabiilooyinka wixii ka soo baxay kama dhalanayso in la waayo weyse jabkii waayo sababtan xukunku keensanayuunbaa baaqdaye sabab labaad baa isla xukunka keensatay tani hadday keensan weydoo baaqatay dee mid kalaa keensatay xukunkii oo dee waabuu seexday hurdo saqiila culus buu seexday culammaduna hurdadu may weysada ma jabinaysa mise ma jabinayso aqwaal badan bay ka leeyihin aqwaal bay ka leeyihin qaar yacni uh, atamakun ama waxa weeye alqucuud mutarabbican ama mutamakinan kolba si ay ka cabiraan qolo suuradaa ka reeba laakiin inta kale yidhahda waa jebinaysa qaar yidhaahdaa hurdada dhinaca la dhigo ayaa jebinaysaa ta marka la fadhiyo la seexdo ma jebinayso cala aliطlaaq qaar yidhaahda hurdada teeda weyn baa jebinaysa ee saqiilka ah laakiin ta khafiifka yar ma jebinayso wahaakada cala kulli xaal culamada qaar oo leh cala aliطlaaq maba jebinaysa hurdadba amaaniyata aqwaal baa ku sugan marka xukunku hadduu cilal mutacadida leeyahay cilla hadday baaqato kama dhalanayso ilaaba ilaa xukunku inuu baaqday waxaa dhici karta cillo kale inay keensato gaayatu fi filamri waxaa la odhanayaa cilladaa darafkeeda xukunkii ka iman lahaa sababista xukunkaa cilladaasi sababi lahayd khusuuskeedaa baaqatay dee sabab labaad baa sababtay oo xukunka keensatay waxaa la mid a dilka ruuxa la dilo ruux asalkiisu muslim ahaa dilka la dilayaa asbaab bay ku bannaanaa tahay laa yaxillu damu imri'in muslimin ila biixdaa alaas annafsu binnafsi waasayibu azaani waataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca dee hadday sababi baaqato dilkii inuu ka baaqday ilaaba ilaa kama dhalanayso waa dhici kartaa sabab labaad inay keensato sabab labaad inay keensato waa dhici karta wahaakada marka waxa waye calaa kulli xaal xukunku hadduu cilla waaxida leeyahay haddii cilladaa la waayo xukunka waa in la waayaa laakiin hadduu cilal mutacadida leeyahay waxaa dhici karta iyadoo cillada la waayey cillo labaad inay xukunka keensataa suuragala alqaacidatu ataasicatu walkhamsuun qaacidada sagaaliyo kontonaad buu shiikhu halkanna kaga hadlayaa ou ku baxsinaya annakiratu fii siyaaqi alnafyi aw alnahyi aw alsharti tufiidu alcumuum nakirada hadal markaa nafyi ah taxiisa ku dhex dhacday aw innahyi ama hadal diidme ah oo waxaasi ma jiraan ah dhexdiisa ku dhacday aw isharti ama sharti dhexdiisa jumla shartiyaay dhex dhacday nakiradu tufiidu alcumuuma cumuum bay faa'iidaynayse cumuum ayay faa'idaynayse qaacidadani waa wakada qaacidada horeynu soo marray alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wacadamanna waa qaacida usuuliya qaacidada lixdanaadna waa qaacida usuuliya marka qawaacidda badankooda waa qawaacid fiqhiya laakiin bacdu alqawaacid oo usuuliya ah ou sheikhu ku dhex darayna waa jiraan qaacidadan waxay ku saabsan tahay magaca nakirada ah magacii wuxuu u qaybsamaa nakiro iyo macrifo macrifo halka ii dhig baabkeenna kuma saabsana ee nakiradu cumuum ma faa'iidaysaa mise ma faa'iidayso nakiradu hadday hadal isbaato la sugayo dhex dhacdo yacni cumuum ma faa'iidayso haaliban ee itlaaq bay faa'iidayse hadal isbaata oo shardi iyo nafyi iyo nahyi intaba ka madhan hadday dhex dhacdo cumuum ma faa'iidayso laakiin itlaaq bay faa'iidaysaa marmar la yidhaahdo qariinaa keensatay in cumuum lagu fasirana waa jirtaa laakiin biduuni qariina cumuum laguma fasiro nakirada markaa fii siyaaqi alisbaat dhacday laakiin hadday siyaaqu nafyi dhacdo ama siyaaqu nahyi dhacdo hadal nafyi bay dhex dhacday oo waxbaa la nafyinaya ama hadal nahyi ah bay dhex dhacday nahyigi wuxuu leeyahay shibhu nafyaa iskaga jira waa shibhu nafyi wuxuu faa'iidaynaya cumuum yowma laa tamliku nafsu linafsin shay'a laadani waa maxay waa naafiya waxbaa lagu nafyinaya waxaasi ma jiraan wuxuu allah inoo sheegay maalinta qiyaame inaan nafna naf kale waxba u hananayn waxna u tarayn laa tamliku nafsun linafsin shay'a saddex nakira ku jira nafsun waa nakiro linafsin waa nakiro labaad shay-an waa nakiro saddexaad dhammaantoodna waxay ku jiraan fii siyaaqi nafyi tarkiib hadal nafyi ah dhexdiibay ku jiraan oo nafyiga ka horreeya idan waxay noqonaysaa inay mid waliba caam tahay waxay noqonaysaa macnuhu laa tamliku nafsun ayu nafsin naftay doontaba ha noqoto nafna u hanan mayso linafsin naftay doontaba ha noqoto ta loo hananayaana waalid ha noqoto qariib ha noqoto saaxib ha noqoto yani waxa wey heyrkii ha noqoto kahananaya faadil ha noqdo caalim ha noqdo yani waxa wey heyrkii ha noqdo xataa nebi ha noqdo laa tamliku nafsun ayu nafsin baa soo gelaysay nafna u hanan mayso linafsin shay'a shaynaba u hanan mayso oo haddii la yidhaahdo shay-an haddii la yidhahdo waa caam oo aya shay baa soo geliya sawta shafaacadu soo aroortaye nebi maxamed sala allahu alay waslam shafeeco qaadayo ee malaa'igtu shafeeco qaadayso oo mu'miniintu shafeeco qaadayso taasiba miyaynay ahayn in wax laysu hantay oo wax laysu awooday taa waxaa loodhanaya iskeed ugumay hanan shafaacada allah baa mulkiya qul lilaahi ashafaacatu jamiica idan ilaahay bayna ku xidhantay miduu ruuxani u hantiyey ma aha ee waa biidni min allaah cidda loo fasaxayo in loo shafeeco qaadana waa ciduu ilaahay raalli ka noqday walaa yashfacuuna ila liman irtadaa man da aladii yashfacu cindahu ila biidni idan ilahay bay ku xidhantay wkm min malkin fi الsamaawaati laa tugni shafaacathm shayئa ila min bacdi an yaأdana allahu liman yashaau wayardaa cidda shafaacada in loo shafeeco qaado loo idmayaa waa inuu yahay mardi mid rabbi raalli ka yahay waa inuu yahay miduu rabbi doonay in loo shafeeco qaado oo marka cidi shafeeco qaadaysa lama odhanaayo ciddaa doontaba u shafeeco qaad xolo adigu la odhan maayo waata axaadiista saxiixaynka ku soo aroortay nebigu sala allahu aleyh wasalam nebiyullaahi moxamed waatuu yidhi wa yuxaddu liya xaddan shafeecadii marka lay idmo lay fasaxo xad baa lii xadaynaya xad baa lay xadaynaya wahaakada marka aayaddu waa caam yowma laa tamliku nafsun linafsin shay'a markaa nafna naf waxba u hanan mayso maalinta qiyaamada marka waa caamma nahyiga tusaalihiisu wuxuu yahay walaa tadcu maca allaahi ilaahan aakhar marka ilaahan waa nakiro waxaanu dhacay fii siyaaqi nahyi oo laadani waa naahiya laadu waa naahiya saasaa aawoodee waa taa jasmiga samaysay laamu lficli oo wowgii ahaa dacaa yadcuu dacaa tadcuu waa la xadfay walaa tadcu marka laadu waa naahiya marka ilaahan waa caam wa almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axada yacni wuxuu noqonayaa taasi axadantaasi iyaduna caam caam buu noqonaya waayo waxay dhacday yacni siyaaqu nahyi ayay dhacday siyaaqunahyi ayay dhacday oo ha baryina ama ha caabudina allah la jidhkiisa cidnaba ay axad baa soo gelaya malakan kaana aw nebiyan aw hayrahu axadkaasi malak ha ahaado ama nebi ha ahaado ama hayrkii ha ahaado waa caam aya axad baa soo gelaya lama odhanaayo waa laga reebayaa nebi moxamed sala allahu alay wasalam lama odhanaayo nebiyada waa laga reebaya lama odhanayo saalixiinta waa laga reebaya waayo axadan ayaa marka hore caam ah cumuumkaasaa lagu soconaya cumuumkaas ayaa lagu soconaya ma ahoo keliya nusuusta inay ku saabsan tahay oo nusuustun laga qaadanayo cumuumaadkaas laakiin hadallada caadiga xataa dadku ku hadlayaan sida shiikhuba marka uu dib ka baraarujinayo yacni alfaaddaas cumuumada waa laga qaadanaya alfaadda cumuumada waa laga qaadanaya masalan haddii la hadlo oo shuruudihii yacni kuwa wax waqfinaya iyo shartiyada talaaqa iyo waxa weeye hadallada markaa nafyiga iyo nahyiga iyo waxyaalaha la midka ah kullu dalika waa soo gelayaan in cumuumaadka markaysa waxa laga qaato waa alfaadda la eego yacni cumuumna marka laga faa'idaysa misaalu shardiga waxaa ka mid a ah, wa in yamsaska allaahu bidurrin falaa kaashifa lahu ilaa hu hadduu allah ku taabsiiyo ku haleeshiiyo bidurin dhibaato falaa kaashifa lahu ilaa hu cid dhibaatada kaa faydaysaa ma jirto isaga mooyaane wain yuridka bikhayrin falaa raadda lifadlih hadduu khayr kula doonana cid fadligiisa kaa celinaysa ma jirto marka bidurin waxaa soo gelaya dhib oo dhan falaa kaashifa lahu ilaa hu cid kaa faydaysa dhibaatada ma jirto allah mooyaane nakira fii siyaaqi nafyi maxay faa'idayn jirtay cumuum marka waxa waye falaa kaashifa lahu ilaa hu kaashifadaa waxay noqonaysaa caam aya kaashif baa soo gelaya allahoo quraa laga soo reebay axad kale lama soo reebin saas aawadeed hadday awliyada dhammaantood isu tagaan kulluhum ajmacuun aktacuun yacni dhib yar kaama faydi karaan oo rabbi kula doonay wain yuridka bikhayrin bikhayrin waa nakira fii siyaaqi shart jumladay ku jirtaa waa jumla shardiya shardaa ka horreeya aya khayr baa soo gelaya falaa raadda lifadlih raaddana waa ah, nakira fii siyaaqi nafyi marka kii horena tusaalayaal baa ugu jira marka waxay noqonaysaa nakira fii siyaaqi sharti cumuum bay faa'idanaysaa hadallada dadku ay ku hadlayaanna waa saas i leeg hadduu masalan nin yidhaahdo isagoo xaaskiisii la hadlaya in kallamti rajula fi lyawmi fa anti taaliqun haddaad nin la hadasho maanta waad iga furanta dabadeedna waxay la hadashay yacni waxa weeye mid iska hagafa bay la hadashay oo aan markaa waxa weeye dee inaan markaa masalan ama xashiishka ka guraya ama wax la mida ma ku furmaysa mise kuma furmaysa ya aa ku furmaysa waayo rajulan waa caam caam maadaamay caam tahay waa inay ku furantaa markaa ayay noqonaysa inay ku furanto ayay noqonaysa taas waxay u badan tahay inaan soo gelin waayo culammada qaarkood waxay leeyihin maqaasiddaa la eegayaan oo innagii soo marray xanaabiladu inay qabaan yacni maqaasidda in eh, cuquudda iyo ashyaada la ictibaarinayo alfaadda aan la eegayn marka kolley calaa ra'yi alxanaabila haddii waxa weeye maqsuudkiisu uu yahay nin ajnabiya uu maxaarimteedii ma soo gelayaan kolley ra'yiga xanaabilada marka lagu socdo qaacidada xanaabilada saasay noqonaysa laakiin shaaficiyadu waxay u baahan tahay ta'ammul waayo marka horey qaacidahan yagu qabaan cuquudda waxaa loo eegayaa alfaaddaa la eegayaa maqaasida dan lagama laha waa in erayadun la eegaa muxuu yidhi saasuu yidhi dabeedna lafdiga qabsanayaan marka waxaa suuragala calaa ra'yi shaaficiya inay waxa weeye markaa ku furmayso laakiin kollayba calaa ra'yi alxanaabila kuma furmayso mar hadduu maqsuudkiisu yahay yani nin ajnabiya ah, maqsuudkiisu ujeeda walow yaan kuba lafdin marka wuxuu sheikhu yidhi wayadkhulu fi alaxkaami fii shuruudi alwaaqifiin wa shuruudi alxaalifiin وشhuruuط الطلاaq والciطqi wa fi الnafyi والnahyi fi hadi الأbwaab waxaa soo gelaya axkaamta shuruudda kuwa wax waqfay oo markuu cid wax waqfayso shuruud bay u dhigtaa shuruudda ay u dhigaan alfaaddaa la eegayaa cumuumaat inuu ku jiro iyo inaanu ku jirin iyo in khusuus ku jiro alfaaddii baa la eegaya marka lafdi caama hadduu cabbiro cumuumkaasaa lagu camalgelinaya kuwa dhaaranaya shuruuddooda shuruuda talaaqa wahaakada marka abwaab badan baa saa usoo gelaysa baabkan waxa wey nakira fii siyaaqi nafyi fii siyaaqi nahyi fii siyaaqi shari waxaa kaloo haleelaya ficilada nafyi ama nahyi ama shardi galay ayaa haleelaya oo ficilkii haddii shardi galo waxay ka dhigan tahay nakira fii siyaaqi ashar ficilkii haddii nahyi galo wuxuu ka dhigan yahay nakira fii siyaaqi nahyi ficilkii haddii nafyi galona wuxuu ka dhiganya nakira fii siyaaqi nafyi waay ficilku wuxuu tadammunayaa macno masder ayuu tadamunaya oo masderka macnihiisu ficilku ku jiraa almasdaru asluhu ayu aslii wa minhu yasaaxu ishtiqaaqu alficili yacni waxaa weeye masderku waa asalkii wax laga soo ishtiqaaqay oo ficilku mushtaqa uu ka ahaa masderkiina waa mushtaqun minhu marka ficilkii wuxuu faa'iidaynayaa xadas oo macno masder ah iyo axadu alasminati alaaa oo ku lamaan marka macnihii masderku waa juz macnaha ficilka ka mid ah markaad haddaba ficilkii nafiido oo aad tidhaahdo yacni waxa weeye laa tashrab aya shurbin baa soo gelaya laa tadcu aya ducaa baa soo gelaya aya ducaa ayaa soo gelaya yacni waxay ka dhigan tahay masderkiina nafiidaad ka dhigan tahay masderkiina aad nafyidaad ka dhigan tahay saas aawadeed yacni waxaa la yidhaahdaa ficillada markaa shardigu galay ama nahyiga ama nafyigu galay iyaga laftoodu cumuum bay faa'idaynayeen kutubulusulna waa ku dawiineen masalada noocaasa waa ku qoreen wanaxwu laa sharibta aw in shariba waatafaquu in masdarun qad juliba marka saaxibulmaraaqi odhanaya markuu siyaqulcumuumka ka hadlaayo waxaa ka mid ah naxwu laa sharibtu yacni wuxuu u jeedaa ficil nafyi galay cabbi maayo aw in shariba ficil markaa shardi galay ayuu taana u tusaalaynaya siyaqulcumuumka ay ka midtah siyaqulcumuumka ayay ka midtah markaa saas aawadeed taas lafteeduna waxay ka mid tahay siiqooyinka cumuumka faa'iideeya alqaacidatu sittuun qaacidada lixdanaad ee ka mida alqawaacid walusuul jaamica wuxuu sheikhu yidhi raximah ullah man wa wa maa al wa ayun wa wamataa yadullu kullu waaxidin minha cala alcumuum adawaadka man iyo maa iyo al iyo ayun iyo mataa erayadaasi yadullu kullu waaxidin minha cala alcumuum wuxuu ku tusinayaa mid waloo ka midi caamnimu ku tusinaya oo faa'iidaynaya wa kadalika almufradu almudaafu yadullu cala alcumuum sidaasoo kale iyadou la mid yahay ama sidaasoo kale xaaluu la mid yahay almufradu almudaafu isimka kelida ah ee la idaafeeyey yadullu wuxuu ku tusinayaa cala alcumuum caamnimo ayuu ku tusinaya baabkan ama baxsigani wuxuu ku saabsan yahay usuul fiqi waana baab carabiye ku saabsan waayo usuul fiqiga qaybo badan oo ka mida waxa laga soo qaatay carabiya laga soo qaatay waa wax lisaanka iyo luqada carbeed lagu yaqaanno ashyaa badan oo ka midi marka erayadan waxay faa'iidaynayaan cumuum bay faa'iidaynayaan adawaadka cumuumka faa'iideeyaana waa badan yihiin marka waxaa ka mid ah alfaadan baa ka mida man iyo maa iyo kuwa la midka bacdu bacdualculamaa waxay cabbiraan cibaaro ka caamsan oo waxay yidhaahdaan almubhamaatu kulluhaa tadullu cala alcumuum asmaada mubhamaadkii dhammaan waxay faa'iideeyaan cumuum ha ahaadaan asmaa' usharti ama ha ahaadaan asmaa'u ulistifhaam ama ha ahaadaan asmaa almawsuulaat cibaaradaa marka lagu socdo waxaa la garanayaa adawaadkan iyo qaar kaleba inay cumuum faa'iideeyaan baa laga garanaya waayo alasmaa'u almubhamaat waa qayb ka mid a ah erayadan uu sheikhu inoo sheegay marka mantu hadday mawsuulo tahay iyo hadday shardiyo tahay iyo hadday istifaamiye tahay mar walba waxay faa'iidaynaysaa cumuum wa kadalika maa ama mawsuulo ha ahaato ama istifaamiye ha ahaato ama shardiye ha ahaato cumuum bay faa'idaynaysa nusuusta hadday ku yimaadaan erayadani cumuumka waa laga qaadanayaa sida man baddala diinahu faqtuluuh ku kasta oo beddela diintiisa dila ayaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam waxaa laga qaataa ruux kasta oo ridooba oo diintiisii ka baxa in la dilaayo ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado fuqahada xanafiyadoo kale waxay yidhahdaan gabadhu hadday ridowdo iyada markaa lama dilayo xadiis kalaan baabka khusayn bay soo qaataan oo xadiiskii sheegaayey yacni nahaa can qatli annisaa'i wasibyaan in nebigu sala allahu alayh wasalam jihaadkii gudihiisa inuu reebay dumarka iyo carruurta in la dilo laakiin xadiiskaasi wuxuu ku saabsan yahay yacnii qitaalkii iyo jihaadkii buu ku saabsan yahay xadiiskan kale man baddela diinahu faqatuluuhuna wuxuu ku saabsan yahay baabulxuduud buu ku saabsan yahay waa laba baab oo kala duwan iyagu waxay yidhaahdeen manta man baddala diinahu faqtuluuh raggii baa looga jeedaa ee dumarku ma soo gudagelayaan saas aawadeed ayay ka saareen markaa dumarkii oo yidhahdeen gabadhu hadday ridowdo lama dilayo laakiin qowlkaas waa baatil saas aawadeed jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waxay qabaan khilaafkiis jamaahiirta culammadu salaf iyo khalafba waxay ku tageen sidaa sida khilaafsan bay ku tageen oo waxay yidhaahdeen cid kasta oo ridowda waa in la dilaa ama lab ha noqoto ama dhadig ha noqoto mantuna cumuum bay faa'iidaynaysa wamaa shumuulu man liunhaa janafuu wa fii shabiihi almuslimiina ikhtalafuu saas aawadeed bay culammada qaarkood yidhaahdeen qowlka odhanaayo dumarku ma soo gudagelayaan mantaa waa qowl shaad ah marka kamabay dhigin culammada qaar khilaaf muctabara bacdi baa waxay soo naqliyeen manta shartiyadii inay cumuum faa'iidayso oo rag iyo dumarba soo gudagelayaan inay tahay ijmaac khilaafka ay xanafiyada qaarkood ay khilaafeenna waxay ka dhigeen inuu yahay shaad iyo markaa faquuqan qowlkii saxda ahaa ee muctabarka ahaa la khilaafay oo laga faquuqmay saas yadaabay ictibaariyeen marka mantu hadday shartiyo tahay iyo haddayna shartiyo ahayn mar leyba waxay faa'iidaynaysaa cumuum bay faa'idaynaysaa cumuum ayay faa'idaynaysaa saas aawadeed baa manta qur-aanka waxay ku soo aroortay iyadoo inta mantii la sheego shardiyada ahayd lagu tamyiizaayo labkiiyo dhadigaba faman yacmal min alsaalixaati wa huwa mu'minun min dakarin aw unthaa marka min dakarin aw unthaa waxay caddaynaysaa mantu cidda ay ku dhacayso markaa lab iyo dhadigba inay ku dhacayso ayay markaa ku tusinaysaa aayaddu markaa deliil u tahay ila haddaan markaa dhadiggu aynay soo gudageli lahayn lagama daba keeneen min dakarin aw unthaa lagama daba keeneen min dakarin aw unthaa lagama daba keeneen mantu hadday mawsuulo tahay lafteedu waxay faa'iidaynaysaa cumuum bay faa'idaynaysaa oo haddii la yidhaahdo asmaa'ulmawsuulaadku haddii la yidhahdo cumuum bay faa'iidaynayaan siday cumuum u faa'iidaynayaan waayo asmaa'ulmawsuulaat waxay u baahan yihiin silo siladiina waxay noqonaysaa khaaso ismulmawsuulkiina waxaa la yidhi cumuum baa laga qaadanaya culammadu waxay kaga jawaabeen asmaa'u lmawsuulaat cumuum waa faa'iidaynayaan laakiin cumuumkoodu wuxuu noqonayaa bixasabi silatiha kolba siladeedu siday tahay ayaa cumuumkoodu noqonaya oo siladaa ka dambaysa qaydaysa oo khasisaysa cumuumkuna wuxuu ku dhacayaa bixasabi silatihaa ayuu cumuumku ku dhacaya cumuumku bixasabi silatihaa buu ku dhacay mawaadicda qaarkood waxay aqbali kartaa in mantii iyo maadii mawsuulo in loo fasiro iyo in shartiya loo fasiray labadaba aqbali karta waana wakhtiyada uu ka daba dhaco waxaan jasmigu ka muuqanayn markuu ficil maadi oo kale uu ka daba dhaco oo uu noqdo ficlu shartigii iyo jawaabu shartigii labadaba maadi ay noqdaan waxaa loo fasiri karaa ism mawsuul waxaana loo fasiri karaa ismu sharti labada mid walba waa loo fasiri karaa wakhtiyada qaarkood wuxuu u tacayunayaa inay ismu sharti tahay wakhtiyada qaarkoodna wuxuu u tacayunayaa inuu ism mawsuul yahay ficil mudaaric o aan majzuum ahayn oo marfuuco rafcadii ka muuqata markuu raaco mantii ama maadi waxaa la odhanayaa mawsuul bay mutacayin u tahay wa ilaa hadday shardiyo tahay way jasmin lahay marka shardiyayadoo ah waxaa ka mid ah tusaalaheedu wuxuu yahay qowluhu tacaala waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib waa mantii shardiyada ahayd waana cumuum lab dhadigna waa soo gelayaan lab dhadig waa soo gelayaan maadu iyadoo shardiyaa waxaa ka mid ah wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allaahi huwa khayran waacdama acdama ajraa waxay ku caddahay inay shardiyo tahay waayo ficlu shardigii iyo jawaabu shardigiiba waa ta marka macnuhu wuxuu u dhacayaa wax kastaa hormarsataan oo nafyihiinna u hormarsataan oo min khayrin khayrah tajiduuhu cinda allaah waxaa ku ogaanaysaan ilaahay agtiisa inuu yahay huwa khayran wa acdama ajraa mid idiin khayr badan ajar ahaanna idin weyn inuu sidaa yahay ilaahay agtiisa sidaa uu idinka yahay baa ku aqoonsanaysaan tajidu markay laba mafcuul qaadato waxaa loo fasiraa cilmi baa lagu fasiraa marka hal mafcuul ay qaadatona waxaa markaa loo fasilaa musaadafo oo waa helaysaan baa lagu fasiraa ayaa macaani badani ku kulantaa wajada mar waxay noqotaa waa ogaaday mawdican baana ka mid ah waayo laba mafcuul baa la siiyey mafcuulkii koowaad waa damiirka haada tajiduuhu mafcuulkii labaadna waa khayran waa mafcuulkaas huwana waa damiiru fasli marka waxaa lagu fasirayaa tajiduuhu waa ogaanaysaan cinda allah ilaahay agtiisa waxaa ku ogaanaysaan huwa khayran inuu yahay ka idiin khayrka badan inuu yahay ayaa ilaahay agtiisa ku ogaanaysaan ku aqoonsanaysaan wa acdama ajra wajada mar waxay noqotaa bimacnaa saadafa waa la kulmay ama waa helay marka waxaa la siiya hal mafcuul mislu qawli shaacir wadulmu min shiyami nufuusi fain tajid daa cifatin falicillatin laa yadlimu sida gabyaagu hadalkuu yidhi oo kale tusaalihiisu yahay dulmigu wuxuu ka mid yahay nafaha dabeecaddoodu ka mid yahay buui fain tajid haddaad hesho daa cifatin mid dhowrsoonni u saaxiiba oo aan waxba dulmiyayn falicillatin laa yadlimu sabab daraaddeed buu wax u dulmiyi waaye sababtaasi ama taqwa ha ahaato ama markaa baqasho dadka uu ka baqanaya ha ahaato ama wax kale ha ahaato wejada mar waxay noqotaa waa cadhooday wejada mar waxay noqotaa waa murugooday yacni markaa macaani badan bay u soo aroortaa marka hadda mawdican tajiduuhu bimacnaa taclamuuhu baa loo jeedaa macnaheedu waa saas markaa maadani waa shardiya mutacayinna waxay u tahay inay shardiya tahay marka manta iyo maadu markay mawsuulo yihiinna saasi laeg cumuumka waa faa'iidaynayaan markay istifaamiye yihiinna waa faa'idaynayaan cumuumka oo haddii marka waxa weeye su'aal looga jeedo lafteeda cumuumka waa laga qaadanaya manta ama maada cumuumkii waa faa'idaynaya nusuusta markay ku soo aroorto cumuumka waa laga qaadanayaa kalaamunaaska iyo dadku hadalkay ku hadlayaan shuruudahooda ama waqfiyada ay wax waqfayaan hadday adawaadkaa isticmaalaan cumuumkii waa laga qaadanaya oo sheikhu wuxuu yidhi wa amhilatuha min alkitaabi wasunnati kasiiratun jiddan tusaalayaasha kitaabkiiyo sunnada laga tusaalaynaya aad bay u badanta wa mihaalu dalika fi alaxkaami tusaalaha taa laga tusaalaynayo xagga axkaamta ida qaala waa markuu yidhaahdo man camila hada alcamala aw ayu axadin camilahu aw mataa camiltahu aw ilcaamilu lahu lahu kada aw kada hadduu ruuxu yidhaahdo man camila hada alcamala falahu kada ku kasta oo sameeya camalka caynkaasa waxaasuu leeyihi ama man camila hada alcamala lahu kada kii sameeya camalkaa waxaasuu leeyihi ama uu yidhaahdo ayu axadin camilahu ruux kasta oo sameeya camalka noocaas ah falahu kada wa kada waxaa caynkaa iyo caynkaasuu leeyihi aw mataa camiltahu ama ruux mucayanuu la hadlayaa markaasuu wuxuu yidhi mataa camiltahu markaad samayso camalkaas ama mar kastaad samayso camalkaas falaka kada waxaa kuu sugnaaday waxay waxa ama uu yidhaahdo alcaamilu lahu waa jumlo kale ay alladii camila lahu kii camalkaa sameeyey lahu kada waxaasaa u sugnaaday fa ayu axadin camilahu istaxaqa dalik ruux kasta oo sameeya waa mutaysanayaa waxa camalkaa lagu ballanqaaday waayo adawaadkii erayada la isticmaalaa cumuum faa'iidaynaya man camila hadday markaa mawsuul tahay iyo hadday shardiyo tahay yacni mar layba cumuumka waa faa'iidaynaysa wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum mawdicaasoo kale laba qiraa'a la akhriyey fabima kasabat aydiikum iyo bima kasabat aydiikum fa'da in la sugo oo la akhriyo oo qiraa'ada musxafka ah iyo fa'da in laga tago oo quraa'ada sabcada qaarkood ay akhriyeen waxay culammadu ku tawjiihiyeen qiraa'ada fa'du sugan tahay maadu waxay noqonaysaa shartiya sida adharka ah inkastoo markaa mawsuulaadka laftooda ay dhacdo in khabarkooda la geliyo fa'da jawaazan ayna dhacdo in laga tago laakiin fa'da in la geliyaa jawaabta shardiyaadka ayay waajib tahay haddii waxaa jawaabu shardiga dhacay aanu noqon kari lahayn ficlu shardi aanu ficlu shardi noqon kari lahayn sida qaacidada carabiyadu tahay saas aawadeed wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum maadu waxaa la odhanayaa waa shardiya amaa qiraa'ada kale wamaa asaabakum min musiibatin bima kasabat aydiikum oo fa'da aan markaa la akhriyin waxaa markaana lagu fasirayaa sida saxiixa ah maadu inay tahay mawsuula ayna shardiya ahayn ayna shardiya aynay ahayn marka waxaynu tilmaannay adawaadkan hadalka dadka marka lagu isticmaalo in cumuumkii sidii looga qaadanayo ninku hadduu marka ku yidhaahdo isagoo dhowr dumara qaba ayuu wuxuu ku yidhi ayu imra'atin facalat kada wa kada fahiya hiya taaliqun gabadh kasta oo waxa iyo waxaa samaysay way furan tahay hadday wada sameeyaanna way wada furmayaan haddii mid ka midi samaysana tiibaa furmaysa wa hadduu yidhaahdo man facalat kada wa kada fa hiya taaliqun man kallamat zaydan aw camran fahiya hiya taaliqun tii la hadasha zayd ama camar waa iga furanta ama man dakhalat daara fulaanin fahiya taaliqun tii gasha guriga hebel way iga furanta hadday markaa dumarkiisii ama xaasaskiisii dhammaan ay wada galaan oo shardigii la yimaadaan way wada furmayaan haddii midi ay la timaadana tiibaa furmaysa haddaan midnaba samaynna midna furmayso haddaan midnaba samaynna oo shardigii aynay la imanna midnaba furmi mayso xagga waqfiyada laftooda cumuumaadkani saasay u soo gelayaan haddii mantan iyo maagan iyo adawaadkan lagu isticmaalo iyo ashan baabka waqfiyada saas in laeg waa soo gelayaan ama waxa weeye shardiyada uu ku isticmaalo masalan hadduu yidhaahdo man ataaka min alfuqaraa'i fa actihi dirhaman ruux kastoo ku yimaadda oo fuqarada ka mida waxaad siisaa dirham cid kastoo fuqarada ka midoo u timaadda dirhamkii waa mutaysanaya markuu koox ka mida siiyo inuu yidhaahdo inta dambe siin maayo dee ma imanayso waayo lafdiga lagu amray cumuum buu ahaa oo kuma gaar ahayn bacdi fuqarada ka mida ee faqiir kasta oo u yimaada oo shardigaa la yimi ayuu caam ku ahaa ayuu caam ku ahaa wakada hadduu yidhaahdo ayu shaksin ataaka faacطihi dirhaman ruux kastoo kuu yimaada dirham sii wuxuu noqonayaa caam ayuu noqonaya cumuumkaana waa laga qaadanaya asha istiqraaqiyada faa'iidaynaysa iyaduna cumuum baa laga qaataa sheekhu waxaa inoo tilmaamay al inay cumuum faa'iidayso ashu hadday mawsuulo tahay shaki ma laha cumuum waa faa'iidaynaysa hadday jinsiya istiqraaqiya tahayna cumuum waa faa'iidaynaysa cumuum waa faa'iidaynaysa laakiin hadday cahdiya tahay cumuum ma faa'iidaynayso asha mawsuulada waxaa ka mid ah alzaaniyatu wazaani fajlidu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda waxay ku dhacaysaa allatii zanat waaladii zana fajlidu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda macnuhu saasuu dhacay kii sinaystay iyo tii sinaysatay mid walba boqol jeedal jeedla waxaana loo jeedaa ciddii aan muxsan ahayn oo guur hore aan soo marin waxaa ka mid ah qawluhu tacaala والsاariqu والsاariqaةu faqطacuu أydiyahumaa jazaءan bima kasaba nakaalan min allah ashaasi waa mawsuulo alladii iyo allatii bay la macno tahay mawsuula la yidhaha ashaa asha mawsuuladana culammadu daabit bay u sheegeen daabitkeedu wuxuu yahay waa in sifo sifannimo ku cad ay gashaa waatuu ibnu maalik odhanayo wa sifatun sariixatun silatu al wa kownuha bimucrabi alafcaali qal sifo sifannimo ku cad wuxuu ka ixtiraazayaa haddii sifadii isminima ka haalib noqoto xaalka caynkaas lama odhanaayo ashu waa mawsuula siladeedu yacni sifo markaa ha ahaan jiro laakiin hadday ismiyadu ka haalib noqoto ashu mawsuula noqon mayso marka waxaa loo jeedaa sifo sifanimo ku cad oo aan isminima ka haalib noqon waa ismi faacil ama ismi mafcuul ismi faacil iyo ismi mafcuul kasta asha ku jirta oo aan isminima ka haalib noqonin ashaa waxaa la yhaha mawsuula ayaa la yidhahdaa azzaaniyatu iyo wazaani mid waliba ismu faacil wasaariqu iyo wasaariqatu mid waliba ismu faacil sifanimaana loo jeedaayo magacnimo loogama jeedo idan ashu waa mawsuulo waxay la macno tahay waaladii saraqa waalatii saraqat faqtacuu macnuu saasuu noqonaya faqtacuu aydiyahumaa asha jinsiya istiqraaqiya faa'iidaynaysaa lafteedu waxay faa'iidaynaysaa cumuum asha jinsiya istiqraaqiya faa'iidaynaysaa waxaa weeye waa asha mawdiceeda kulli la gelin karo macnuhuna saa ku asaxay xaqiiqatan baana kulli loo gelin karaa mislu qawlihi tacaala waalcasri ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamilu alsaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw biasabr ina alinsaana lafii khusr alinsaana asha ku jirtaa waa jinsiya istiqraaqiya waa al yacni jinsiga inay wada maanshayso oo wada cammimto oo wada gaadho faa'iidaynaysa kullabaa haddii lagu beddeli lahaa macnuhu wuxuu noqon lahaa sax ina alinsaana ay inna kulla insaanin bini aadam kasta la fii khusrin ila aladiina aamanuu kuwa laga soo reebay mooyaane marka ashaa waxaa laga qaadanaya cumuum baa laga qaadanaya waatay culamada qaarkood yidhaahdaan alistisnaa'u micyaaru alcumuum istisnaagu wuxuu ka mid yahay miisaanka cumuumka ku tusinaya ee lagu miisaamo weeye hadda istisnaa ka daba dhacay ila aladiina aamanuu wacamiluu alsaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bialsabr cumuum haddaynay faa'iidaynayno insaan oo dhan aan looga jeedi lahaynna istisnaaga lagama daba keeneen oo ilaadan wax lagu reebaayo yacni markaa lagagama reebi kareen ilaa ilaada waxay faa'iidaynaysaa insaankii bacdi ka mida in laga reebayo lafdiga insaanna waa mufrad kuwa la soo reebayana waa jamac dee haddaan la odhan alinsaana ayaa cumuum faa'iidaynaysaa midh iyadoo la sheegay jamac lagama soo reebi kareen marka ashaa jinsiya istiqraaqiya faa'iidaysaa cumuum ayaa laga qaataa daabitkeeduna waxay tahay waa kulla in lagu beddeli karo oo xaqiiqatan inta loogu beddelo macnuhu sax noqonayo daabitkeedu waa saas waxaan cumuum faa'iidaynayn asha cahdiyada la yidhahdo asha cahdiyada la yidhahdo waa maxay waa al yacnii sheegaysaa cid laysla garanayo cahdiya maxaa loo yidhi waa cid machuuda oo la garanaayay ku dhacaysaa fa casaa fircawnu arasuula alrasuula al baa la geshay kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuulan fa casaa fircawnu arasuula rasuul laba goor baa lagu sheegay markii hore waxaa la sheegay isagoo munakara oo nakiraysan oo aan al lahayn oo ilaahay waxa uu sheegay fircawn waxaan u dirnay rasuul haddana wuxuu ilaahay yidhi facasaa fircawnu rasuula fircawn waa caasiyey rasuulkii waa kii kii loo diray weeye marka ashaa maxaa la odhanaya waa cahadiyaa la odhanaya waa rasuulkii laysla isla garanayay maxaa lagu gartay horaha loo soo sheegay sheegista la soo sheegaa lagu gartay saas aawadeed markii labaadee la soo celiyey yacni ashaasi waxay faa'iidaynaysaa rasuulkii la soo sheegay machuudkaa inuu yahay kuwa fircawn caasi cahdigana waatay culammadu u qaybiyaan saddex qaybood cahdu dikri iyo cahdu alxuduur iyo cahdu dihni yacni markaa saddexa qaybood waatay u qaybiyaan waxaynu ujeednaa tamhiil wa ilaa baabka markaysa markaa yacni lagu baxsiyaa laga hadlaa waxa weeye waa naxwaha haddaba ashi markay soo aroorto ma waxa u asala inay cahadiye tahay ashi waaba soo aroorta ma cahdiya u asala oo tii cumuumka aan faa'iidaynayn ah mise inaynay cahdiye ahayn ee istiqraaqiya tahay baa u asala waxay culammadu yidhaahdeen labada wax asalsan deliil cahdiye caddaynaya haddaanu jirin oo istiqraaqa diidayaa istiqraaq in lagu xambaaraa istiqraaqiya inay tahay waxay markaa muqaddam ka too ka horraysaa in cahdiye lagu xambaaro markay istiqraaqiye u fasirmi karto qariino faa'iidaynaysa cahdiyana ayna meesha jirin oo istiqraaqiyada u diidaysa istiqraaqiyadaa lagu xambaaraya waayo iyadu waxay faa'iidaynaysaa cumuum macnaha hadalka ayaa guda ballaadhanaya markay cahdiyada tahayna macnaha hadalku ma guda ballaadhanaya waa xadidmayaan marka ta uu macnaheedu ballaadhanayo baa ka fiican in lagu xambaaro taanu macnaheedu ballaadhanayo waxaa ka mid a waxyaalaha cumuumka faa'iidaynaya ayun baa ka mid ah ayunto ha ahaato mawsuulo ama ha ahaato istifhaamiyo waxay faa'iidaynaysaa cumuum ayay faa'iidaynaysa oo caamnimo ayaa laga qaadanaya ama ha ku saabsanaato kalaamunaaska oo hadalka dadka dhexdooda ah ay ku wada hadlayaan ha ku saabsanaato ama nusuustaba ha ku soo aroortee cumuumnimo ayaa laga qaadanay waa ka uu sheikhu inoo misaaliyey ayu axadin camilahu falahu kada ruux kasta oo sidaas sameeyaa waxay waxaasu leeyihi ayadu shardiya ha ahaato ama mawsuulaha ahaato ama istifaamiya ahaato mataa baa la mida iyaduna waa saasi ileeg wuxuu kaloo sheikhu inoo sheegay almufrad almudaaf wuxuu faa'iideeyaa cumuum magac kelinnimo faa'iidaynaya ayaa la idaafeeyey macrifana loo idaafeeyey ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan cumuum baa laga qaadanaya milu qawlihi tacaalaa wa in tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha haddaa is tidhaahdaan tiriya nicmada ilaahay koobi maysaan nicmata waa mufrad haddana yaday mufrad tahay cumuumka waxaa laga qaadanayaa idaafada macrifo loo idaafeeyey looma jeedo hal nicmo ayaydan koobayn ee waxaa laga tilmaamayaa nicamka ilaahay ayaydaan koobayn baa looga jeedaa waayo nicmooyinka ilaahay waa badan yihiin dadkuna ma koobi karaan ومثل qowlihi tacaalى وأma بnicmaةi rabbika faxadis nicmada rabbiga ka waran looma jeedo hal nicmo ka waran waxaa loo jeedaa nicamka ilaahay ayaa looga jeedaa waa caam wakadaa dadka hadalka iskula hadlayaan haddii idaafadaa mufrad la geliyo cumuumkii waa laga qaadanaya oo sheikhu wuxuu yidhi haduu yidhahdo zawjatii taaliqun ooridaydu way iga fulan tahay waxay ku dhacaysaa wax kasta oo zawja oo u sugnaaday hadduu dhowr xaas leeyahay zawjatii caam bay ku noqonaysa hadduu yidhahdo cabdii xurun addoonkaygu waa xor bimacnaa wixii ii sugnaadee addoomma ahiba waa xorba macnuhu dhacaya waxau ihi waidaa qaala zawjatii taaliqun wacabdii xurun walahu mutacadidun min zawjaatin wacabiidin walam yanwi mucayanan walaa mubhaman shamila azawjaati kulahunna walcabiida kulahum liannahu mufradun mudaaf haddaanu mucayan niyoon oo mid gaara aan uga jeedin ama mid mubham oo ka mida aanu uga jeedin xukunkaasi zawjaadkao dhan wuxuu ku noqonaya caam waa wada gaadhaya addoommadoo dhanna waa wada gaadhaya li'annahu mufradun mudaaf waa mufrad la idaafeeyey oo weliba macrifo loo idaafeeyey macrifo loo idaafeeyey masaladan ugu dambaysa waxaa ku jira khilaaf oo culammada qaarkood waxay leeyihiin almufrad almudaaf cumuum sidiisa qaacid ahaan uma faa'iideeyo laakiin haddii cumuum looga jeedo waa in qariino loo helaa ama waa in qasad markaa sidaa loo niyeysnaa iyo wax la midi waa inay jiraan oo loogyahay wa ilaa lafdiga keliya lagama qaadanayo cumuumka lafdiga keliya mid laga qaadanayo cumuumka ma aha ta kale waxay kaloo yidhaahdeen mufradka waa dhacdaa wakhtiyada qaarkood in looga jeedo yacni jinsi oo kale looga jeedo oo macno cumuum ah in looga dan leeyahay qaraa'in kale lagu ogaanayo xataa yaan laba idaafaynayn fii jannaatin wa nahar loogama jeedo hal durdur ee anhaartii oo dhan baa soo gelaysa bay yidhahdeen lamana idaafayn waayo addilo kalaynu ku haynaa durdurrada jannadu inay badan yihiin oo mid keliya aanu ahayn maadaamay sidaas tahay aladilla alkhaarijiya ayaa laga qaatay yacni cumuumka laakiin lafdigan keliya lagama qaadan bacdu alculamaa waxay geliyaan tafsiil oo waxay yidhahdaan waxa macrifada loo idaafeeyey macayn ahaa mise ismu jinsi ahaa hadduu daata mucayana yahay waanu ismu jinsi ahayn idaafada macrifo loo idaafeeyey ka qaacida ahaan lagama qaadanayo inuu cumuum faa'ideeyo laakiin ismu jinsi hadduu yahay marka macrifo loo idaafeeyo cumuum markaa waa faa'iidaynaya waa qowl wasata oo labada qowl u dhexeeya qowl wuxuu leeyahy cala aliطlaaq buu cumuum u faa'iidaynayaa mufradkii macrifo loo idaafeeyey qawle wuxuu leeyahay may cala aliطlaaq cumuum ma faa'iideeyo mufradka macrifo loo idaafeeyey ama ismu jinsi ha ahaado ama yaanu ahaan qowl saddexaadna waa kala tafsiilinaya oo wuxuu leeyahay hadduu ismu jinsi yahay kaa macrifada loo idaafeeyey cumuum waa faa'iidaynayaa laakiin haddaanu ismu jinsi ahayn cumuum ma faa'iidaynaayo masalan erayga maa waxa uu yidhi maa'ii yacni waqfun cala alfuqaraa waxa uu leeyahay ceelal iyo berkado biyo ku jiraan markaasuu yidhi biyahaygu waxay ku waqfan yihiin fuqarada biyayo u kala duwan maadaama uu leeyahay oo meelo kala duwan ku kala jira wuxuu noqonayaa inuu caam ku yahay waayo maa waa ismu jinsi ismu jinsina waxaa loo isticmaalaa maa yaqacu cala alkasiiri waalqaliil waa waxaa ku dhaca yacni shayga yar iyo shayga badan mid walba waxaa la mida ah erayga maal erayga maal waa ismu jins xoolaha faraha badan leh waxaa la maal xoolaha yarna waxaa la maal biyaha badanna waxaa la maal biyaha badanna waxaa la maa biyaha yarna waxaa la maa saas aawadeed baa allah wuxuu yidhi faaltaqa almaa'u calaa amrin qad qudir laba biyayo oo kala duwan baa la sheegay dabeedna waxaa lagu jamciyey maa aan lama odhan faltaqa almaa'u calaa amrin qad qudir waayo markay kulmeen waa isku biyo waana isku nooc marka almaa baa wada shamlinaysa alma'aani in la yidhahdo uma baahno marka hadduu yidhaahdo masalan athulutha min maali lilfuqaraa waxaan u dardaarmayaa saddex dalool marka laga dhigo meel ahaan dalool xoolahayga ka mida waxaan u dardaarmayaa fuqarada maal fara badan oo kala duwanna uu leeyahay oo belede kala duwan ku kala sugan oo waddanka uu joogoo keliya xoolihiis ma yaalliine waddanno kaleoo fogfogna xoolihiisu waa yaallin tijaaradiisaa ka socotaa marka min maali ahulusa markuu sheegay wuxuu ku qayday min maali maalidaasi wuxuu ku dhacayaa xoolaha marka uu haysto ee halkaa ku sugan oo bacdi xoolihiisii ka mid ah mise wuxuu ku dhacayaa yacni kululmaal may wuxuu ku dhacayaa kula almaal xaggee laga qaatay inuu kulalmaal ku dhacayo idaafada ismigan jinsi loo idaafeeyey cumuumka ayaa laga qaatay cumuumka loo idaafay ayaa laga qaatay wahaa kada marka aqwaasha waxa ugu roon in shaa allah qowlka wasadka ah baa marka ugu fiican in shaa allaahu oo ah ismu jinsi haddii loo idaafeeyo macrifo wuxuu faa'iideynayaa cumuum haddaanu ismu jinsi ahayn ka macrifada loo idaafeeyeyna qasad iyo wax kale haddaan marka iyo qaraa'in kale ayna cumuumka faa'iideyn daat ahaantiisu mar kasta isagu cumuumka ka maayo waxaa kaloo halkaa aynu ku sii daraynaa mufrad buu sheikhu sheegay cumuum loo idaafeeyey wa kadaalika haddii jamac loo idaafeeyo macrifo culamo badan baa waxay yidhaahdeen waxay faa'iidaynaysaa iyaduna cumuum wuxuu sheekhu yidhi wa idaa kaanat hadihi aladawaatu tufiid alcumuuma waashumuul markay ahaatay adawaadkani qaar cumuum faa'iidaynaya likulli maa dakhala fii lafdiha ay cammimayso oo wada gaadhayso wax kastoo lafdigeeda soo gudagalay famin baabi awlaa wa axraa alalfaadu asariixatu fi alcumuum baab dhowaansho badan xaqnimona badan waxaa ka mid ahaaday oo cumuumka ku faa'iidaynaya baab dhowaansho badan alalfaadu asariixatu fi alcumuum alfaadda ku cad caamnimada mithlu kullin wa jamiicin wa caammatin wa kaaffatin wamaa ashbahaha waa sida erayada kulli oo kulli cumuumkii sariix bay ku tahay wallahu bikulli shayin caliim wallahu calaa kulli shayin qadiir kulli waxay faa'iidaynaysaa cumuum kalaamu naaska hadday ku hadlaan dadka dhexdooda oo kulli ay isticmaalaan cumuum baa markaa lagu xambaaraya oo laga qaadanaya waxaa la mida jamiic waxaa la mida caamma kaana annabiyu yubcasu ilaa qawmin khaasatan wa bucistu ila annaasi caamma caamma waxay faa'iidaynaysaa cumuum kaafaa la mida kaafa waxay faa'iidaynaysaa cumuum ayay faa'idaynaysaa wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas allah wuxuu yidhi kumaanu soo dirin xaal risaaladaadu ay caam ku tahay dadkoo dhan mooyaane xaal kale kumaanu soo dirin wamaa ashbahahaa iyo alfaadda erayada kale ee shabbahaa iyaguna waa saas si leeg calaa kulli xaal baxsigan ku saabsan adawaat alcumuum waa baxsi usuuli ah asalkiisuna waa baxsi carabiye ku saabsan marka halkanna sheikhu wuxuu isdhex geliyey qawaaciddii usuuliga ahayd iyo qawaaciddii fiqiga ahayd marka tani waxay ka mid tahay min alqawaacid alusuuliya ayay ka mid tahay sida qaacidadan qaacidada ka horraysay ay uga mid tahay min alqawaacid alusuuliya ay uga mid tahay wallahu aclamu وصلى الله على محمد وسلم وهذا آخر القسم الأول من هذه الرسالة وهو الأصول والقواعد الجامعة للمسائل المتفرقة في أبوابها ألكا وحين قلنا ماضي قيبتي القواعد والأصول الجامعة وكم إذا كتابك عبد الرحمن بن ناصر السعدي لحدا كي قاعدة ما أنتو أي تاريخ طهي سيدي لا تنكي بشي الشوال كوني أفر بقول يصدح صدن كي هجري يده أي إنو ماضي نفعنا الله به جميعا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك